kulan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaaladaha muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale kuna wanaagsan waa habeen khamiis ay soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay lixda bisha labiyo tobanaad labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kaamarooyin xira haddaad xir weysiin tallaabaan ka qaadaynaa shabaabkanu uu yidhi haddaad xirtaan waadin qarxinaynaa weliba ay qarxiyeen oo dukaaman ay gubeen inta kalena inay cabsadeen ay maaragtay ay ganacsiga ay xireen waxa ay dhibaato ku tahay muxuu muxuaha dowladda magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha ganacsiga tan iyo markii lagu soo rogay amara inay xiraan kaamirooyinka loo yaqaana c c t v-ga waxaa soo badanaya qaraxyada miinooyinka ah ee la dhiga goobaha ganacsiga iyadoona ganacsatadu ay sheegeen inay dhibaato badan ay ku qabaan kaamirooyinkaasi waxaayna baaq u jeedeen dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba dowladdu maxaa la gudboon falanqeyn arrinkaasi ku saabsan in barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona war weyn buu soo saaray oo ah in doorashada eh, la aadayo eh, lixdan iyo lixdii aan lagu dooranayo doorashadan la aadayo sideed janaara ay doorashadu dhacayso madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo caawa shaaciyay uu ka tanaasulay doorashadii ahayd qof iyo cod islamar ahaantaana uu shaaciyay in la aadayo nidaamkii wax lagu soo dooran jiray lixdan iyo lixda puntland aad ayaa caawa looga hadalhayaa arintaasi waxaan barnaamijkeedin kugu soo gudbin doonaa xog arimahaasi ku saabsan qodobada sidoo kale barnaamijka xog wareysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona isamada dhaqanka e c ayaa go-aan ku gaaray in doorashooyinka muranka ka dhashay ee puntland ay wakhtigooda ku dhacayaan iyadoona deni caawa go'aan cusub uu soo saaray qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan sugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan farsamadu waa sheekii anigu waa ayaan lowo mar kale iyo xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladdana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana dawladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaabo nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka guriguri ku lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal mar kale kulan wanaagsan dhegeystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena xog wareysi caawa magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo loo adeegsaday miinooyinka kuwaas oo la dhigay goobaha qaar ee ganacsiga ku yaala nawaaxiga balaxi iyadoona qaar ka mida ah goobahaasi ay gubteen sidoo kale hay-adaha amnigu waxay shaaciyeen in mooto lagu waday waxyaabaha qarxa ay ku qarxeen dadkii mootadaasi saarna islamarkaana halkaasi uu ka dhashay dhimashiiya dhaawac ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa weli la dhibaatoonaya qaraxyada ay al-shabaab u dhigayaan goobahooda ganacsi tan iyo markii lasoo rogay amar ah in la xiro kaamirooyinka c c t v-ga dowladda federaalk soomaaliyana waxay weli ku adkeysanaysaa in kaamirooyinkaasi guud ahaan lagu xiro goobaha ganacsiga haddaba arrimahaasi waxaanu wax iska weydiinay cornel cabdulaahi macow oo mar soo noqday ammaanka magaalada muqdisho iyo guud dalka kasoo shaqeeya sidoo kalena falanqeey dhinaca amniga ah ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay inay u dhimriso shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay iyadoo mas-uuliyadda iska saarto sugidda ammaanka ayna la timaado wax kaloo ay amniga ku sugi karto maadaama amarka shabaab uu ka shaqeynayo magaalada muqdisho sida uu sheegay islamarkaana la qarxinayo goobaha ganacsiga ee lagu xiray kaamirooyinka maadaama shacabku ay qaateen amarka dowladda horta waa salaamayaa dhegeystayaashaada iyo raadiyo kulmiye waa arrin aad ma u dhib badan waaye shacabkii waxa waaye laba daran midkood waaye kala dooro sababtoo ah waxa waaye haddii ay dowladda ay tiri kaamarooyin xira haddaad xir weysiin tallaabaadin ka qaadaynaa shabaabkanu uu yidhi yah haddaad xirtaan waa idin qarxinaynaa weliba ay qarxiyeen oo dukaaman ay gubeen inta kalena inay cabsadeen ay maaragtay ay ganacsiga ay xireen taasi waxa waaye waxa ay dhibaato ay ku tahay shacabka waxa ay dhibaato ku tahay muxuahay dowladda waxa ay dhibaato ku tahay oo maaragtay niyadjab ay ku tahay shacabka oo ka niyad jabaya muxuahay dowladnimada ka niyad jabaya waayo waxa waaye dadka amarkan bixiyey waxaan u malaynaa habeeney inay riyoodeen waxay yidhaahdeen muxuaha cameroyn ha lagu xiro meesha kii diidana muxuaha ha lasoo xiro laakiinse niman argagixisaa oo maaragtay magaalada ku jiro oo maaragtay sidii muxuu ahay dhilqihii oo kaleeta dadka u dhex joogo ayaa ka adeeganaya magaalada marka waxa waaye go'aamada markii la gaarayo aniga hadda waxaan maqlaya niisa ayaad go-aankaas gaartay haddiiba iyaga ay yihiin waxa waaye niisa waxa waaye waa caqliga waa waa waa waa aragtida iyo maqalka ummadeed waaye waa nimanka la raba inay maaragtay intelligenceka iyo khataraha dalka kusoo socda inay uga degaan dowladda si ay maaragtay ay policy makerska dadka siyaasadda jaangooye oo madaxweynaha uu ka mid yahay oo prime ministerka uu ka mid yahay inay maaragtay ay ka shiidaal qaataan niise ay ka shiidaal qaataan waay niise marka haddii ay tiri muxuu ahaa ha lagu xira meesha waxa waaye waa go-aan hal qof oo uu habeenkaa ku riyooday subaxdiina uu bixiyey cadowgana waad arkaysaan inuu maarata dadka hantidiisa uu gubayo maanta dukaana gubanaya waxa waaye sideedaba waxa waaye markii go-aan la gaarayo oo oo oo maaragtay oo taliyaha habeenkaa uu riyoodo ee oo u arko inay maaragtay ay ay arrintaani ay maarata wax ool ay u tahay amniga ay u tahay waxaa la rabaa inay jiraan saraakiil dhihi karto waxaa ka imaanaya khataraha kale ah kow iyo labo iyo saddex waxaan luusgaraynaynaa taageerada dadweynaha oo maanta aan haysanno aan shacabka soomaaliyeed aan kula dagaalamayno khawaarijta argixisada aan kula dagaalamayno dowladii weyneed oo maaragtay uu madaxweynaha kow uu ka yahay oo national security advisorka laba ka yahay oo prime ministerka saddex uu ka yahay intaba way ka aamusan yihiin shacabkina way dhibaataysan yihiin ganacsigoodii wiilashooda ayay kala baxeen waalidiinta ay yidhaahdeen waa laydinku qarxaynaha kamarmaa xiranaha wiilkayga kuu shaqayn maaya marka waxaa la rabaa markii go-aan la gaarayo oo go-aan amni markii la gaarayo waa inay jiraan saraakiil ku xeel dheer analyska ku xeel dheer oo dareenka dadweynaha inay maaragtay ay gorfeeyaan oo ay meeleeyaan kadibna ay yidhaahdaan taliya arrintan haddii aad samayso khatarta maanta taagan ayaa ka imaanayso marka waxaa waaye shacabka aad ay u dhibaataysan yihiin dad aan shaqo aan ku lahayn aqoon aan u lahayn ayaa si saaxiibtinimoa ah intelligenceka loogu dhiibaa weligeedana ahaan jirta hadda keliya ma aysan ahayn weligeeday ahaan jirtay ki markaan imid oo hadda toban sano laga joogo saraakiishii dhallinyarada ahay ee la qoray oo nabad sugidda ayaa laga diyaarin karay hogaaminta iyo dadka hogaaminaya nabad sugudda hogaaminaya laakiinse waxay noqotay meel siyaasadeed oo madaxweyne kasta u yimaado saaxiibkiisa oo usoo diraya aada ayaan uga xumahay arrintaas markaan fiirino xaaladan soo wajahaysa ganacsada soomaaliyeed ee la beegsanaya goobahooda ganacsi dowladdu maxay tahay go-aan ah inay markale qaadato ganacsatada ururada bulshada department of education caafimaadka kulli waxaasoo dhan waxa waaye waa ururada bulshada waay waa civic waay waa dadka marka waxa waaye nin aan maaragtay aan shaqada aan aqoonin oo sirtoon weligiis aysan u bilaaban xataa basic intelligence ma qabo ayaa waxaa la yidhi waxaa tahay director of intelligence ayaa tahay asagana muxuu bixiyey amarkan ayuu bixiyey maantay madaxweynaha wuu maqlaa dhibaatada shacabka haysato tallaabo kama qaadayo waay aad go-aankaan aad u gaartay yaad kala tashatay go-aankaan markaad gaaraysa khataraha ka imaanaya ma ka qayaas qaadatay yaa yaa kugula taliyey aawa departimentadaadi muxuaha goorfaynta goorfaynta waxawaay waa analysis waaye go-aanka ay dowladda ay ku shaqayso go-aanada ay dowladda ay qaadanayso amniga waxaa soo dhalaan dhilasirdoonka kadib taas ayuu madaxweynaha u ku qaataa muxuu ahay ka shiidaal qaataa uu fuliyaa oo maaragtay laakiinse in la yidhaahdo laysku sawiro maxuu ahay suuqa bakaaraha layskuma sawiro oo malaayiin shacab soomaaliya ay ka adeeganayso oo maanta uu xiran yahay oo ayaan darro waay prime ministerku uu ka aamusan yahay madaxweynahan uu ka aamusan yahay shacabka dhibaatadaha laga daayo waayahay shabaab fariin ayay mar walba shacabka usoo dirayaan oo ku aadan inay gebi ahaan kaamirooyinka furan dowladduna waxa ay leedahay kaamirooyinka waad inaad xirtaan shacabka marka xaalad noocee ah ayay wajihi karaan dowladda way ku fashilantaa arintaas waxaawaaye kan shabaabaa socday ooda wuu socon waaye midda kaleed markii kaamaro lagu xiro dukaan yaroo oo macdaara lagu xiro qaabceenkee ayaa xogta iyo dadka meeshaas ka adeegtay iyo dadka meeshaas maray iyo qaabkay u fakaraayeen iyo dhaqankooda siduu ahay dadka ka soo uruurinayo muxuu ahay boqol kun oo dukaan oo ku taalla magaalada muqdisho ma haystaan muxuu ahay nabad sugidda ma haystaan waxawaay go-aankaasi go-aan qalad oo ahaa waxaana rajaynaya in prime ministerka iyo muxuaha uu soo farageliyey madaxweynaha oo maarata amarkaasi laga noqdo dadkaana haddaadan badbaadin karin oo hantidooda la gubahay ama waa ku dilaynaa la leeyahay oo waxa meesha jooga ebtale ee muxuahay ay yihiin muxuahay organized crime organized crime meel kastuu jira new york waxa waaya maafiyada haddii aad awaamirteeda aadan qaadan habeenkii ku dilaayeen weligeeday muxuahay adduunyada ay ka jiri jireen dambiilyaal abaaburan oo maxaa shacabka dhibaatay laakiinse go'aanada la qaadanayo waa in maaragtay dad xirfadda leh oo maarata aad u yaqaana shaqadaasi inay ka baaraan degaan waa inuu jiraa sarkaal dhihi karo maxaa director of intelligence dhihi karo tali arrintan qalad waay haddii aan samayno saan iyo saan iyo saan iyo saana ka imaanayso asagana uu ka joogsado mm. laakiin waa hal hal qof go'aankiisa waa go'aankan go'aan muxuu aha caqliya maaha Eh, dunida eh, dhinaca ammaanka horumarka ka sameeyey markaan eegno eh, xaaladahan oo kale dhinaca ammaanka ah ama kaamirooyinka goobaha ganacsiga ma jiraa qasab lagu soo rogayo dadka ma jiro volunteer waay mhm. volunteer waa qofka kaamarada gurigaadaa ku xiran kartaa baabuurkaagaa ku xiran kartaa ganacsigaadaa ku xiran kartaa waa volunteer waay haddii meesha dembi uu ku dhaco waxa waaye hay-adaha amniga wuxuu u sahlaya inay raadraacaan dadka meeshaas bangiyada ku xiran yihiin waa run laakiinse meeshaan waxa waaye organis crime iyo terrorist ayaa joogaan oo terrorist ku samaynaya dadka saddexda malyan oo magaalada joogtana kulligood muxuu aha kuma filno hay-adaha amniga inay midmid u ilaaliyaan oo dukaan kasta hortiisa ay istaagaan oo ay qaraxa ay ka ilaaliyaan marka go-aankaani waa qalad iyadoo loo danaynayo muxuaha shacabka loo danaynayo ciddi fashalkan uu ka yimidne hadda shabaabka waxay leeyiin waad arkaysiin amarkaynaa soconahay kan dawladda socon maayo marka taasaaba waxay tahay muxuu ahaa oo jab ku ah muxuu aha qarannimada ku ah farinteeda ugu dambaysa waxa waaye in shacabka dukaamankooda ay furtaan iyagana khayaarkooda loo daaya ninka ku xiranaya ku xirto hadhowti markii waxa ay ku dhacaan ama hortiisa meel wax lagu yeelo hay-adaha uu sahlanaana kii raba ha ku xirto laakiinse mandatory ku xiro mandatory ma samayn kartid ma samayn kartid mandatory waxa waaye ilaa oo ilaa ku xir haddaad ku xiri weyso tallaabaan kaa qaadayna kuwa kalena waxay dhaheen haddaa ku xirto waa ku dilaynaa ama waa qarxinaynaa wayna sameeyeen kornel cabdulaahi macow ayuu kaasi ahaa falanqeeya dhinaca ammaanka ah oo inala falanqeynayay xaaladihii u dambeeyey ee dhinaca ammaanka dalka si gaar ah go-aanka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya in kaamirooyin lagu xiro goobaha ganacsiga iyo shabaab oo amarkaasi ka hor yimid dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab ku sixiliyo godogodob dhashiyo kala guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog wareysaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa caawa ku dhawaaqay in puntland ay ka dhaceyso doorashada nidaamkii ahaa lixdan iyo lixda iyadoona ay si toosa ah u dhaceyso sideeda janwari madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa horey u shaaciyey islamarkaana ku adkeystay marsii horeysay in puntland uu ka qabanayo doorashada nidaamka qofyo cod haddaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey waryaheena siciid xasan faarax oo garowe jooga santahay maxamedow eh, madaxweynaha eh, caawa wuxuu shir la lahaa qolo eh, siyaasiyiin iyo ganacsato iyo weliba isino garow u joogay dhexdhexaadintii mucaaradka iyo madaxweynaha si doorashada xal looga gaadhi lahaa ayuu shir la lahaa marka madaxweyne halkaas ayuu ka hadlay warweyn buu soo saaray oo ah in doorashada la aadayo lixdan iyo lixdan lagu dooranayo doorashadan la aadayo sideed ay doorashadu dhacayso warkaasina war madaxweynaha laga filanayay oo laga sugayay oo meesha yaallay ma ahayn sidii looga bartay eh, wuxuu ku celcelin jiray kuna adkaysan jiray in doorashada ay noqonayso qof iyo cod shan iyo labaatanka bisha labaadna la qabanayo oo sideed iyo afartan maalmood ay waktigeedii dhaafayso warkan uu hadda madaxweynuhu soo saaray wuxuu noqday war aad ganowga iyo deegaanada puntland eh, looga hadalhayo oo markaasi eh, ku noqday war ka farxiyey maadaama arrintii doorashada markaasi ay dhinac u dhacday oo laga heshiiyey taasoo ahayd dabka reer puntland waran ku taagnayd oo dhibaato ku haysay maadaama laga cabsi qabay in laysku farasaaro ama doorashada laysku laayo ama xaaladdu adkaato marka ilaahay mahadii warkii maanta isimadu ay soo saareen s s oo dhowr iyo toban maalmood uu garow washir uga socday oo ay kaga hadlayeen xaaladda doorashada puntland iyo sidii ay war uga soo saari lahaayeen isimadu maanta go-aan bay soo saareen ahaa in eh, doorashada lagu qabto waktigeedii madaxweynaha maxamed kuxeen kar baarlamaanka hadda jooga ay doortaan baarlamaanka hadda joogana labayo toban bilood oo sanad u dhiganta loogu daro oo waktigaasi baarlamaanka cusub ee puntland lasoo markaasi eh, magacaabo ama lasoo dhiso iyadoo doorasho qof iyo cod ay markaasi ku imanayaan eh, tii iyadoo lagu warsugayo oo madaxweynaha iyo mucaaradka laisleeyahay maxay ka odhan doonaan ma ku raaci doonaan islamada mise waa diidi doonaan ayaa warkan degdega ee madaxweynuhu caawa qaatay go-aanka u soo baxay oo ahan madaxweynuhu uu markaasi eh, ka tanaasulay doorashadii qofka iyo codka ahayd sidoo kalena uu doonayo in doorashada lixdan iyo lixdan lagu galo waqtigeedina ay ku dhacdo islamarkaasina uu sheegay in lasoo magacaabo guddigii eh, soo xulista eh, xildhibaanada odayaashuna ay bilaabaan soo xulista xildhibaanada taasina waxa ay eh, aada uga afardhisay bulshada deegaanada puntland iyo guud ahaanba markaasi puntland eh, eh, reer puntland meelkastoo ay ku joogaan oo ay ku sugan yihiin go-aanka maanta kasoo baxay ismada s e c c kaatumo ayaa waxaa laleeyahay madaxweynuhu maalmihii udambeyn wuxuu la kulmayay cadaadis ku aadan arrimahaasi ma waxaa la dhihi karaa waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday ayaa deni ku qasabtay inuu shaaciyo in doorasho lixdan iyo lixdan la aado wallaahi walaalow horta cadaadis madaxweynaha dhinac kasta waa ka saarnaa oo eh, dhinaca ismada waa ka saarnaa dhinaca siyaasiyiinta waa ka saarnaa dhinaca beesha caalamka waa ka saarnaa dhinac kasta oo loo fiiriyo madaxweynaha wuu ka saarnaa adigaa puntland mas-uulka ah haddii puntland aad ku adkaysato qaabka ay wax socdaan hadda dagaal baa ka dhacaya shacab baa ku barakacaya ku dhibaatoonaya ku baaba'aya taasina mas-uuliyadda adaa qaadaya marka waxaasoo dhan iyadoo madaxweynaha culays haysanaayeen haddana warkan maanta ismadu soo saareen uu noqon waayey mid baan u malaynayaa in madaxweynuhu uu ku qanco oo markaas baarlamaankiina wakti baa loogu daray madaxweynihiina looguma darine eh, eh, isaga doorasho qof iyo eh, waa la dooranaya waktigiis waa ku egeysteda janaayo ayuu qaadan waayey baa la filayaa kadibna go-aan deg deg u qaatay oo ah doorashada waktigeeda ku qabo sideeda hore aan lagu soo xidho xukuumadda kaa dambaysaana ha soo doorato markaas doorasho qof iyo coda ah, xildhibaanada iyo wuxuu dhan iyadoo ha dhamaystirto barnaamijkan dimuqraadiyadda ee uu isagu waday buntland marka sidee looga hadalhayaa caawa gaar ahaan garow arrinta aad bay warkani ugu farxad gelinayaa sababtoo ah meel kastoo aad marto iyo bulshada deegaanada puntland oo dhan wuxuu noqday war eh, markaasi eh, qodob ku taagnaa ka fujiyay taas markaa bulshada deegaanada puntland aad bay ugu farxsan yihiin aad baana caawa looga wada hadal hayaa oo eh, farxad bay dadku dareemayaan waryaheyna siciid xasan faarax oo ku sugan magaalada garowaayuu kaasi ah oo inooga waramayay go caawa ka soo baxay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa caawa si rasmi ah ugu dhawaaqay in dib loogu noqonayo nidaamkii wax loogu soo dooran jiray ahaa lixdan iyo lixda xildhibaan isla mar ahaantaana uu ka tanaasulay nidaamkii horey u qorsheeyey ahaa doorashada qof iyo codka anoo u danqanaya bulshadayda anoo dareensan duruufaha ku xeeran anoo garanaya haweenkii ku umulay iyagoo codka bixinaya anoo garanaya waayeelkii lagu jiidaya wiil jeerka ee codaynayay anoo garanaya ciyaalkii yaryaraa ee dhabarka lagu jiiday iyadoo doorashadu dhacayso anoo og dareenka dhallinyarada mustaqbalka raba waxaan aada uga xumahay go aanaynan ku farxayn inaan qaato waxaan rajaynayaa anoo u turaya intaas anoo u turaya mustaqbalka puntland inaan halka uga dhawaaqo in puntland siddeedda janawari doorasho dhacdo dadkay matalaya xubnaha baarlamaankana qabaa'ilkii horey ugu midoobay ee xubnaha lixdan lixda kale lahaa dadkooda ay soo doortaan go-aanka maanta soo baxay go-aanka maanta soo baxay maaha go'aan u hiilinaya bulshada reer puntland hadday waayeen inay qof iyo cod ku doortaan qofay raalli ka yihiin ha soo doortaan waxaan halka uga dhawaaqayaa inaan u gudbin doono golaha wakiilada qoraalkii aan ku dalbanaya inay lifaaqa soo saaraan waxaana insha allah sida ugu dhaqsaha badan u magacaabaya sida nidaamku ahaan jiray guddigii hawshaas maamuli lahaa waxaan u rajaynayaa puntland nabadgelyo waxaan u rajaynayaa midnimo waxaan u rajaynayaa horumar waxaan u rajaynayaa dimuqraadiyadu inay dhiman ee ay sii socon doonto wakhtiga madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi den ayuu kaasi ahaa markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney wax isweydiintu ma xumee soomaaliya bulshada bariga afrikay ku biirtay maaliyadda cimilada adduunkay ku biirtay wadammada aan cunaqabatayntu saaraynay ku biirtay intaasna bartaanaad fadhideene kalamaaney adinka horta xaggee ku biirteen war kalamaaney hati korlankuwa gabarlikama heryaay markaasaa la eri masruufdi agaaday islagaadni waari marashadii agaaday islagaadni waari minjagaaday islagaadni waari unirmadun dadkiyoo kabiiranaa kala biirni waar somalilan dowladaaan la ixtiraafin bay waa hore ku biirtay warwaaqlow khaatumaba eh. maamul goboleedaday ku biidhay war salaadiintii s s c ba eh. isimada ku biireen war kalamaanay kooxdii al-shabaaba eh. jabhadii la soo dhaafay ku biirtay war khawaariijto qodax baan ku roogsadhay qax baan ku roogsadhay kulolororoogsane yakamaro hayte war kalamaanay waxaa la yidhi isku biirku waa fiican yahay la isbahaystaae dad la biirshay duul biiray iyo wax isku biirbiiray kooxdii koox ku biirtaba awood biirtay way noqone xaggee baan ku biirnaa adduun biiritaan noqoy aryaadhaha soomaalida eh. waa biirtay taywana ah, loo beege eh. ku biirdhemeeshii kuubanan eh. waa biir taywana ah, loo beege ku biirdhemeehii kuubanan war kalamaanay haddii laysku biirbiiray oon biiris laga maarmin kuwa xooga badan baan rabnaa inaan ku biirnaa war aniina gobyaa ii dhegaynsada in badan bikeeri faarugu ee ka biirsanaynay koo biir iyo barakaawno waaryaara wala weynay isku biirtayaa kala biirtaya wada biirtaya waa yeelkadyiinni waa biiradi war kalamaanay qolo biirtay oo biirsato weel kasto u buuxo bartankeeda waa inaan galno dhab ugu biirnaa aryaadhaha kalamaanay warheema haysiina ismadiss ee buntland beryahan ergada u jooga war culees kaliyahay soo saareen waxayna dhaheen sideedda janawari doorashadu waa inay xilligeeri ku dhacdaa waxaana kaloo dhaheen in xildhibaanada hadda jooga ay inay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka markaaska kadibna xildhibaanada lasoo doorto hayaay oo gooja caddana ma soo faaruqiyeen warbuu baarlamaanka aynu ogeyn siday xukuumadda uga dhex eh. si hadda cadaalada ugula tartami kara haya war hadda bayaanka soo saaray waa tii dowladdu tiri mucaaradkay ku milmeene eh. hadda mucaaradku ma dhihi doonaa kuwaani dowladday ku milmeen war kalamanayso hore looma dhihin eh. siyaasi saaxiib joogtaa ma lehe dan joogta ay leedahay <laughs> siyaasa muunfa maaha malay dabowna maa maaha yoleri war kalemaanay waxaa la yidhi niman yahow siyaasadu dad waa kala irdhaysaaye waa mid laba xigtiya reer ahay toos u kala geyne seedinimo haddii ay gashaan rag isku dhaafeene nin fudfudud haddii uu qabtana waa burburiyaahe iscasilid haddii aan maqliyo xilal bannaanaaday sida inaan ka qaybgeli shirkii nimanka loo diidey casuumaadna lay fidiyeyoo madaxdu ii yeedhay ama layga wacayoon fillada toos u geli doono farxad bay gu dhalato qalbigu way degdegayaahe hawaduna jar bay kaa lushaa mararka qaarkoodi matalaad haday leeyihiin reerka yagu maanta kursi laga coroodiyo xafiis dagan ma waayeene ma shaqada haddaan baarayoon dhab u daraaseeyey qarqaryadu halkay iiga timid waa ninkii baloe xaggaad he u sii leedihiin waa dhammaystiray warbow buntland waa ku daalaysaan niine horena hadda waa idinku sheega arrimeeda inay xalaalinaysee kudayo buntland kudayo siday dowladdeedu tahay war kalemaanay war ma haysaane dowladda war baa ka soo baxay wasiirka warfaafinta daa'uud awaysna wuxuu yidhi dowladdu waxay xuduudaha dalka ka xakamaynaysaa qulqulka hubka sharci darrada wuxuuna wasiirku intaas ku sii daray cunaqabataynta kooxda argagixisada ee shabaab la saaray in lagu sii adkayn doono haday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay hubkaba unaqabataynta daladubay daacishna ku dadho warkalamaana waxaa la yidhi nin kastoo qab weyn lihi buu sharaf ka quusaaye cadowku uu qadhoobsaday adoo qabarla'aan jooga quwadiiyo itaal baa xurnimo lagaga qaataaye halkan baa dhulkuu kaa qabsaday looga qumiyaaye markaasaa wuxuu qadafyo falay laga qisaastaaye qaranka ma awood yara dad yahu qoom iskaashada noqdaye haddii qoysba qoys kala ximiyo qiyam ma yeesheene qabiilada midoobaha ka dhigay ruus dal quwad weyne kayrkaa waxaa kaala haray waa qabyaaladahe qaraabe iyo soomaali waa qoom walaalaaye hadaf qura haddaan yeelanaan qurux badnaan layne markii aan isqaybinay ayay ina dhex qaadeene haddii aan khilaaf jirin shabaabkeed ma qariyeene intay lacag ka qaadaan shacbiga kuma qisaaseene qarax uguma soo dooriyeen qarashka baadaaye inta ay haliyey naga qabaan maba qiyaasnayne inta ay haldoor naga qashaan kuma qadeeyeene intay dhiigga maatada qubaan kuma quraacdeene intay qarax ku laayaan kun ruux qunuma sheegteen inta haanta qabada ah qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay way qalooc la tahayo waynoo qori afkiis warnamay oo dhan qiyaasa qawaariij loo qabo iyo iyaga cuqdadaa badan habeen kasta waa laga kordhacaa dadkuna wax weyn uma arkaan inay weli nool yihiin loo maleeyaa gobolka jubbada dhexe gaar ahaan saakow iyo jilib saldhigyo ay ku lahaayeen cirkaa looga soo dhaxaa layidhi dukundaakuna laga dhigay wixii ku sugnaa iyo qalab wixii yaallana waa tageen intii fakatana geed qarshaa ma jiro waxaa layidhi dhagar qofkii geysta dhulka ku yaraada aho axmedow samigay cabdulaba wuxuu yidhi how loo adeegayo inkaar qaabe wax arbushya iyadoo loo adeegayo inkaar qabe wax arbushya war kalamaanay war ma haysaane sidii cunaqabataynta hubka soomaaliya looga qaaday dowlado badan oo caalamka ayaa waxay taagan yihiin soomaaliya hub yay gadan annagaa deeq u siinayne waxaana ka mid mida dowladahaas dowladda masar oo tiri soomaaliya annagaa hub ugu deeqayna weliba si deg deg ah masar xakiim eh. alkhawaaj hay-atu soomaaliya nin sheenayaana war hadda masar iyo dowladaha kale oo hubka deeqda sheegaya eh. maogyihiin inaanay soomaaliya u baahnayn eh. hub dagaalkii labaad ee adduunka looga qayb galay oo duuga oo weliba ay aad u danaynayaan hubka indhaha qudoon iyo jiilka shanaad war anugu waxaan maqli jiray deeq raashin iyo dawaahe ma deeq qubii risaasaha badashay bow hadda masar hadashaye turkina muxuu yidhi wah baylaagaad buruntii oo eeyaalea turkiga war kalmaanee warka waabadiiseen ninbaa waxa uu yidhi ma kuu sheegaa sababta aad qalbijabka iyo dhaawacyada qalbiga kuu soo gaarayaan mar weliba haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa daacadnimadaada iyo aaminaad aad qof walba ku aaminto noloshaada mar kale wuxuu yidhi ma kuu sheegaa sababta aad isaga jari laadahay caadooyinka xunxun sida beenta khiyaanada xanta daawashada aflaanta xunxun iyo waxyaabaha la midka ah haabaa la yidhi mar kale wuxuuna yidhi wax weliba waxay u baahan yihiin go'aan ducayso rabbi tala saaro go'aan adagna ka gaar dhaqan kasta oo aadan ku qanacsanayn mar kale wuxuu yidhi ma idiin sheegaa sababta cabsida iyo welwelka ay weelka kuula tahay haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa xidhiirka adiga iyo allah idinka dhexeeya oo yar ama daciif ah qur-aan akhriskaaga oo aan badnayn iyo istikfaartaadoo yar ee intaasba ku dadaaluu yidhi mar kale wuxuu yidhi ma sheegaa sababta qalbigaaga aad uga saari laadahay qof mar uu xidhiir idinka dhexeeyey oo aad xasuusihiisa qayb ka ah ula nooshahay haa markii la yidhi wuxuu yidhi sababtu waxay tahay wax weliba oad qofkaas ku xasuusan lahayd ayaa gacmahaaga ku haysataa sida sawiradiisa iyo xasuusihiisa haddaad rabto inaad ilowdo iska baabi'i wax weliba aad ku xasuusan karto mar kaleu wuxuu yidhi ma sheegaa sababta kaa hortaagan inaad wax horumara ah nolosha ka samayso haa markii la yidhi wuxuu ku jawaabay waxaa tahay qof aanan garanaynin hadafkiisa iyo halka uu socdo taasna waxay kuu diidaysa doonaysaa inaad horumar la taaban karo nolosha ka samayso hadaf yeesha soomaaliyay buu yidhi war kalamaanay siyaasad baad ku wareerteenoo adduunkaba war u mahaysaane shalay waxaa magaalada baydhabo lagu qabtay fiinaalka subarkaabka soomaaliya oo u dhexeeyey kooxda gaadiidka iyo kooxda dekadaha waxayna guushu raacday kooxda dekadaha oo saddex iyo laba uga badisay dhigeeda gaadiidka waxaana sidaas koobkii ku qaaday kooxda dekadaha oo laba iyo uga badisay kooxda gaadiidka warnamiyow lanqaliyow eenow libaloonoytimi wilisha ino lugaajiy dhulunhaayaan ogaaye hee meegasanisiin lahayni barta barta barta barta ayaaraha barta xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo Hey. jooge inaaya cidda la waayo cadowga duuniga jooge dhibaaya cidda la hooyo ayaynu u dhaagaranaynaa dhadhamaraac yeeli mayno ayaynu u dhaagaranaynaa dhadhamaraac yeeli mayno cadowga cadowga duuniga u jooge dhibaya cidda la mm, cadowga duuniga u jooge dhibaya cidda la ayaynu u dhaawaranayna dhadhamaraac yeeli mayno ayaynu u dhaawaranayna dhadhamaraac yeeli mayno dhimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa midkii qarannimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa weliba dhinac joogsanaynaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa qaranimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa midkii qaranimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa weliba dhinac joogsanaynaa midkii raba inuu dhantaado ayaan dhudhunkiisa wiina dhidhna midkii dhagrayaan dilaynaa midkii dhacayaan ka dhidhna midkii dhagrayaan dilaynaa midkii dhisayaan ka weynaa midkii dhisayaan ka weynaa midkii dhisayaan ka weynaa oo midkii dhisayaan ka weynaa midkii dhacayaan ka dhidhna midkii dhagrayaan dilaynaa dhagrayaan dhilaynaa kii dhisayaan ka weynaa kii dhisayaan ka weynaa kii dhisayaan ka weynaa oo midkii dhisayaan ka weynaa bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhaweyo bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno ayaynu ayaynu ku dhiiranaynaa bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno ayaynu ayaynu ku dhiiranaynaa ayaynu ku dhiiranaynaa iyo badraalkan midkii raba inuu la dhunto shisheeye u dhaho sanacaya shisheeye u dhaho sanacaya dhiiggiisaan banaysanaynaa raadka dhooban daymanka yaaliyo badraalka midkii raba inuu la dhunto shisheeye u dhohobsanaya dhiiggiisaan bannaysanaynaa shisheeye u dhohobsanaya dhiiggiisaan bannaysanaynaa shuruucday dhigteen dadkeenuna midkii dhoohaneen fahmaynin dhigtaan ugu sheegi doona kii kibir uga dhaqaaqana sharciga sharciga sharcigaan kula dhaadan doonaa shuruucday dhigteen dadkeennuna midkii dhow haneen fahmayn dhigtaan ugu sheegi doona midkii kibir uga dhaqaaqana sharciga sharciga sharcigan kula dhaadan doonaa dadka uu dhammaaday oon dhabbaan ceel tegin midkii dadka uu dhammaaday oon dhabbaan ceel tegin midkii inuu ugu dhasha raba dhexdan mu istaagi doonaa dhexdaan dhexdaan dhexdaan u istaagi doonaa

ayaa dhinaciina jooge